للhi رb العاalمين والصلاaة والسلام عlى رsuuل الlh وعlى آlih وصaxبih أجمaعين amا waxaan soo haynay kitaabkii bluغ الmrاm min أdilaة الأحkاm للxaafiظ بن xجر الcasqlاni رaximh الlahu taعaalى waxaan soo haynay abwaabtii salaata tadawc ku saabsanayd witerki iyo salaatuleil baan ku jirnay riwaayaadka xadiidkii caaisha ee ahaa nebiga caleyhi salaatu wasalaam ramadaan iyo keyrkiisba kow iyo toban kama badin jirin afaruu tukan jiray ay tiri falaa tas'al can xusnihinna wa duulihinna ha weydiinin afartaas dherarkooda iyo quruxdooda wanaagooda haddana afaruu tuka jiray kadibna saddex marka afartan lagama qaadanayo inuu isku wada xiji jiray oo ay marka khilaafayso salaatu leyli matnaa matnaa ma khilaafayso marka labo iyo labo ayuu u tuka jiray laakiin afar marka waa isku xiriiri jiray laba iyo labo markaas axbaar inuu nisa jiraa dhici karto haddana afar kale uu tukan jiray haddana saddex gooni ayb riwaayaadkaasaan marka ku jirnay markaasaan waxaan ku iriyey tiri atanaamu qabla an tuutir ma waxaad seexanaysa intaada witrinin markaasuu yidhi yaa caa-ishatu ina caynaya tanaamaani walaa yanaamu qalbi indhahayga hurdo ee qalbigay hurdo sababtoo ah ambiye ilaahi subxaanahu watacaala waa loo waxyoona marka qalbigooda inuu waxygaas diyaar u ahaada waay marka qalbigooda ma seexanayo ma hurdaayo indhaha ayay ku hurdayaan marka riwaayo kale marka wafii riwaayati lahumaa riwaayo bukhaari muslim usugnaatay canha can caaishata kaana nebigu wuxuu ah kaana yusallii wuxuu ahaa mid tukada min alleyli habeenka xaggiisa cashara ragcaatin toban ragcadood tukan jiray wayuutiru waana ku witrin jiray bisajdatin alradco koo iyo toban saasay ku ahaa jirta marka wayarkacu waa rukuuci jir waa tukan jiray ragcatay ilfajri fajrka labadiisa ragco ayuu tukan jiray fa tilka taadaas halaata cashara waa saddex iyo toban ragcadood waa intaas wuxuu rabaa inuu jamciyo riwaayad ka dhahayo nebiga koo iyo tobanoo dukaday iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam saddex iyo tobanoo tukaday ayuu rabaa inuu isu keeno wuxuu kuleeyahay midda koob iyo tobanka waa midda jaadada oo yani salaatuleilka nebiga uu duka jiray koob iyo tobankaas saddex iyo tobanka midda marka sheegeysa riwaayada sheegeysana waxay ku dartay saddex iyo tobanka labadii ka horreysay salaada subax ayay ku tiriyeen ay ku dareen saasay saddex iyo toban u noqotay maahane salaatuleilka waa koob iyo tobankiisi weli waa koob iyo tobankiisi leanna nebiga sala allahu caleyh ali wasalama salaatuleilkiisa markau dhammaado witirkiisa uu dhammaado isla markii fajrkaa soo bixi jiray oo aakhiruleylka witrka tukan jiray marka waaga beriyo isla markii labada ragco ayuu tukanayaa marka salaada subax ka horeyso saddexiy toban marka ninkii saddex-iyo toban yiri labada salaada subax ka horeyso ayuu ku daray koo iyo toban ninkii yirina labadaas kuma uusa darin salaatuleyl keliya ayuu xisaabay riwaayadan marka macnaha meesha ugu keenay macnahaas waa koo iyo tobanka saddex saddexiy tobanka inays isdiideysa wa canhaa caaisha isla caaisha waxaa laga wariyay xaggeeda qaalat waxa ay tiri kaana rasuulullahi rasuulka wuxuu ahaa sala allahu calayh ali wasalama yusallii mid tukada min alleyli habeenka halaata casharata ragca saddex iyo toban ragcadood ayuu habeenkii tukan jiray yuutiru waa witrin jiray min daalika kaagad xaggiisa bihamsin shan kuwaas ka mid a yuutiru waa witrin jiray min daalika kaas tiradaas lasoo sheegay xaggeeda bikhamsin shan ayuu witrin jiray oo witr ka dhigi jiray laa yejlisu ma fariisan jirin fii shayin shay oo yani shantaas kamida ilaa fii aakhiriha mida damba maahan shan ragcadoodoo witirka dhigi jira isku xigta marka shan iyo toban ragcadood oo aan atexyaad lahayn afar markuu isku wado tan shanaad unbuu ku atexyaadayaa bis salaamo naqsi iyo atexyaad midna malaha shan isku xigta waa oo midda u dambaysa un la fariisana waxaa laga qaadanaa marka hadda xadiidkan nebiga caleyhi salaatu wasalaam habeenkii inuu saddex toban ragcadood tukan jiray ayaa la sheegay shanna ay witir ahaayeen culamada qaarkood marka waxay ku xambaaraan iyadana tan ragca ee salaatuleylka uu ku furfuran jiray ayaa lagu tiriyey saasaa marka waxaa looga dhigay saddex iyo toban ragcadood ay leanna nebiga caleyhi salaatu salaam sida axaadiis ay tilmaamayso yacni wuxuu ku furfuran jiray salaatuleylkiisa markuu soo weyse qaata laba ragcoo ku furfuran jiro khafiif ah oo fudud marka labadaas khafiifka oo fudfudud iyo koo iyo tobanki marka laisku daro waxay noqonaysaa saddex iyo toban marka salaatuleil koo iyo tobankeeda unbay mar walbo ay joogtaa marna waxaa bacdi eh, naas ay ku tiriyeen labada subax ka horeyso qaarna labada lagu furfuranayo ku tiriyeen laakiin koo ku toban waxaa kaloo xadiidkan sidoo kale laga qaadanaa mar labaad eh, macno kale ayaa ku jiro macnahaas waxa uu yahay in witerka loo tukado wasli witerka in wasli lagu sameeyo culamadana marka waa isku khilaafaan witerka rabcaadkiisa ma wasli baa loo tukanaa mase fasli fasli haddii aada maqasho waxawaay laba labo laba iyo laba iyo hal gooni haddaad shan ku witrinayso haddaad saddex inaa ku witrisan rabto laba oo assalaamu calaykum aada leedahay iyo mid gooli ah fasliyaa la yidhaha marka middaas waslina waa jirtaayo saddex marka aada ku witrinayso inaad saddexdaba hal ataxiyaad u samaysto oo isku xijisaba ayb shan haddaad ku tukanaysid oo witr ah, shan ragca aad ka dhigaysidna shantaba inaad isku xijiso oo midda ugu dambayso ood ku salaamo noqsanayso bis aad aad fariisato marka kaasna wasli baa leeraa marka wasliga fasliga kee fadli badan culamada aaday uga hadlaan fasligaa fadli badan lianna fasliga ayuu nebiga dadka ku waaniyey oo waxa uu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam salaatu lleyli matnaa matnaa salaatuleylku waa laba labo markii la weydiiyey marka labalaba ha aado fa idaa khasha qofkii falyutir biwaaxidatin hal ragcaa ku witriyo marka labalabaa loo tukanaya haddii la yidhi wasliga waa laga fiican yahay marka soo maha yani waxaan ujeedaa wasliga waa laga fadli badan yahay ilaa ninkii hadda saddexda xabe isku xijiyey ama shanta ragcaba isku xijiyey ma uusan samaynin matnaa matnaa uma uunan tukanin marka culamada waxay leeyiin marka waxaa fadli badan in la kala gooyo labalaba loo kala gooyo in laysku taxano sida hadda riwaayadan sheegeysana waa iyadana sunno waxaan laga hadlaya waxay tahay afdalka ayb laa yajlisu ma fariisanaynin fii shayin shay dhexdiis ilaa fii ukraaha mida danbe ma ahana wa canha isla caaisha waxaa laga wariyey qaalat waxa ay tiri min kulli leyli habeenka dhammaantiis qad awtara rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka waa witriyey oo witr habeenka dhammaantiis witirkiisa nebiga waa tukaday yacni waxay ka wadaa habeen awelkoo tukanayo habeen dhexdoo tukanayo habeen aakhirkoo tukanayo yacni nebiga calayhi salaatu salaam saacaadka habeenkii way soo wada mareysay yacni noloshiisii inuu marka uu habeenkii oo dhan saacaad kala duduwan oo hadba witirkiisa uu tukanayo saasna wuxuu u yeelayay in dadka uu u fududeeyo lianna haddii nebiga uu tukaday awaluleyl iyo habeenka dhexbartankiisa iyo habeenka aakhirkiisa qofka marka wakti dheer u haysta kulamaa qofka wati cibaadada waktigeeda muwasac u noqdana kulamaa ay fududaanayso ayb min kulli leyli habeenka dhammaantiis qad awtara rasuululah sal l slam nabigu waa witriye macnaheedu maaha inuu hal habeen nebiga oo dhowr witri uu tukaday saas ma aha macnuhu macnuhu waxaa weeyaan habeenadii nebiga soo maray noloshiisa mar waxaa jirtay awaluleyla uu ka tukaday witirka mar uu dhexbartankii habeenka habeenbarka uu tukaday mar aakhiru aakhiruleylka uu tukaday intaba waa jirta faintahaa witruhu witrigiisa wuxuu u dhammaaday ou gaaray ila saxari ilaa iyo yani u dhammaaday waqtigiisa witrigiisa ilaa waqti saxar suxuurta waqtigeeda yani waqtiga suxuurta waa waqtiga waagu ou beryi rababa taasaa marka witrigiisa oo u dhammaaday ou marka kuna ekaaday nabiga caleyhi salaatu salaam xadiidkan marka isna waxaa laga qaadanaa in habeenka qofku marku cishaha tuko waaw ka beriyo qowlba waxa odhan laga bilaabo ilaa iyo salax qofka uu asagu ka tukanayo ada subax uu ka tukayo sanadi meeshaas marka masalada masalada kala duwan yihin waxay ku kala duwan yihin watigaa xukumo mar hadduu waagu beriyo waktigaa waa kaa dhammaaday qowlkan dambe wuxuu kuleeyahay isagoo beriyey haddaad adiga tukanin markaas salaada subax hore ka tukanin inaad witrito salaada subax waa kujirayb qowl saddex wuxuu odhanaa witriga waqti bilawdaayo wuxuu ka bilawdaaba waqtul cishaa u ka bilawdaay kana isaguna marka waa kablakiyo horaa ku qalda hor waxaad markaad adiga cishaha tukato soo witri laakiin waxa weeyaan wuxuu soo galaa marka salaada cisho waqtigeeda uu soo gala khilaafkaas maxaa ku dhan marka culimadu waxay leeyihin waxaa dhisan qofkii witrka eh, salaad cisho tukaday ee inta weysa qaatay salaadii eh, xaajo gudasho aaday markuu soo xaajo guto weyse qaatay salaadii marka eh, watir tukaday salaadii watir tukaday marhadda soo xasuustay salaadii cishaha ahayd weysela'aan inuu tukaday ayuu fil waqti kusoo xasuustay qofkaas muxuu yeelayaa marka ma salaadii wuxuu tuka salaadii cisha dabcan waa ta soo celina oo weyse qaadana salaadii cisha u tukana witrigi laakiin ma soo celina witriga oo weysada ku tukaday ma soo celina masaladanay ku xiran tahay khilaafk haddaan dhahno witrigu wuxuu soo galaa marka shafaqu baaba-o ayaanan tukanin cisho haddii la rabe witrigaaga waa ansaxa haddaan dhahno witrigu waa markaad adiga cishaha tukatay kadib uu soo galaana waxaa weeyaan markaa witrigaagana inaad soo celisa ila qabla alcisha aad tukatay tukatid cishihii hore ictibaar ma lahayn ayb masaladaa ku celina waxa ay tahay khilaafkan faa-idadiisu maxay maxaa ku salaysan waxaa ku sala waxaa ku salaysan qofkii haddii la yiraahdo markuu cishaha tukada kadib ayaa witriga u bilaabana waxa weeyaan markuu asagoon cisho tukanin witriga ou tukadaa ma jira oo haddaa adigo cisho tukatay kadib aada intaa weyse qaadatay aada salaadii witri tukatay cishaaga ka bacdi laakiin aada soo xasuusatay cishaagii wayselaan inuu dhacay dahaaro la-aan salaada cishahana waa soo celinay markaas witrigina waa soo celinay qofka dhahaayo waa qowlka ah bacda alcishaaa witri waqtigiisa u yahay markaad cishaadii tukatay haddii aan sida kale udhigno dhahna witri waqtigiisu wuxuu soo galaa cishaha ayuu la soo galaa ama adiga duko cisho ama ha tukanin marka macnaheedu muxuu noqonaa witriga waa ka horumari kartaa cishaha saa darteed masalada hadda aan sheegayno qofkaasi witrigiisa inuu kusoo celiyo uma baahna ceshiyon buu kusoo celina masalada sida ku salaysa aqwaashaas marka waxaa ugu raajixsan witrigu inuu soo galo markaad cishaha tukatid adiga cishaha markaad tukatid kadib inuu soo galayo waagu hadduu baryana witri waktigiisa oo dhamaanayo khulaasada intaasa marka marka inta udhaxaysaa marka awaluleyl ha noqoto owsadu leyl ha noqoto aakiru leyl ha noqoto waa intaa doontaad samayn karta waqti alla waqtigii aada doonto muttafaqu calayhi bukhaariy muslim baa xadiidkan soo saaray wacan cabdillahi bni camr bni alcaas radia allahu canhuma qaal cabdillahi bni camr waxa uu yihi qaala lii rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam ibnu cumar mu idin qoramsa ibni camr ah, qaala lii rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu igu yidhi yaa cabdallahi cabdullahiow laa takun ha ahaanin midla fulaanin hebel oo kale kaana wuxuu ahaa hebel yaquumu mid istaaga min alleyli habeenka istaaga salaatuleylka tukado fataraka uu ka tegay qiyaama leyli qiyaamleylkiibuu ka tegay ama ninkaasoo kale ha noqonino daa'im salaatuleyl muttafaqun caleyh xadiidka bukhaari muslim ayaa soo saaray xadiidkan dhowr faa-iida laga qaadanayo faa laga qaadana waxaa kamid a ah fawaa laga qaadana qofkii shay e, qofka in yani lagu lagu eedayn karo sunno uu samey jiray hadduu ka tago walow waajib beeraysa ahaanay salaatuleilku hadda waajib ma ah waa sunno laakiin sunnadii isaga uu daa-iyo uu samey jiray hadduu gooyo uu ka tago qofka in lagu eeday karo arrintaas leanna nebigu waa ku eedeeyay hadda ninkaan hebeloo kale ha noqonin ninka hebel la yaraha salaatuleilkii tuka jira waana ka tegay marka waa laisku eedayn karaa marka haddii hadii sunaa qofka uu ka tago isagoo suna ah in dadkii qofki in lagu eedayn karo ninka kabiirka oo weyn oo ku eedeeyo uu yiri war maxaa kugu dhacay camalka aad samey jirta aada uga tagtay ayb ibnu xajar saasuu leeyay waxaa kaloo xadiidka laga qaadana camalkii la bilaabo in la daa-imo caaisha markii la weydiiyey nabiga caleyhi salaatu salaam camalkiisu sideeba u ahaa kaana camaluhu diimatan aytin camalkiisu wuxuu ahaa nabiga mid la daa-imo midna joogteeye ayuu ahaa sidoo kale axabu lacmaali ilallahi adwamuhu wain qalla acmaasha ilaahay agtiisa wuxuu ugu jacayl badan yahay midka la daa'imo haba yaraadee marka camalka tiradiisu waxaa ka fiican daa'imadiisaa ka fiican haddii camalku alla dartii loo sameeyo sunnadana la waafajiyo tiradiisu ama ha yaraata tiradiisa laakiin haddii maalin walba la sameynayo la daa'ima wuxuu ka fiican yahay camal tiro badan oo aan la daa'imeynin marka qiyaamuleylku inuu sunna aad marka loo adkeeyo inuu yahay ayaa xadiidka laga qaadana maadaama nebiga uu yihi hebel oo kale adu ha noqonin wacan caliyin radia allahu canhu waxaa laga wariye caliy bn abi aalib qaala waxa uu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxa uu yihi awtiruu witriya yaa ahla alqur'aan dadka qur'aankood yaa ahla alqur'aani qur'aanka dadkiisood yani yaa ahla alqur-aan khaas ahaan waxay uusii dhacaysaa dadka qur-aanka xifdisan ama aada u yaqaano leanna maxaa yeele qiyaamuleylka ayagu wuxuu kusii yahay aakada u yahay iyaga aada loogu adkeeyaa abuu daawuud waxaa ku sugan cabdullahi bni mascuud nin inuu u yimid ee uu markaas ku yidhi salaatuleylki wax noocaas wax ah iga sheeg sheeg nin acraabi ah. markaas wuxuu yidhi adiga maxaad salaatuleylka yani waxau yidhi adiga ma ahan dadka dadka laga raba salaatuleylka waa dadka ahlu qur-aanka saasoo kale yani dadka laga rabo wuxuu ujeedaa dadka aada loogu adkeeyo adiga matiido ka ma dhahaya tukanin dadka marka in laga wada ummatu maxamedna waa suurtagalay ahl alqur'aani quraanka dadkiisa ummadaan o dhan waa ummatu fa ina allaha marka witriya buu yihi faina allaha alla witrun waa mid keli ah alla waa witri waa mid keli ah yuxibu lwitra wuxuuna jecelyahay tirada isdheer salaada ah yuxibu wuxuuna jecelyahay alwitra witriga marka witrun alwitru waa lahoos dhigaa waana la kordhigi karaa alwatru dhihi kara labada marka awtiruu yaa ahla alqur'aan fa ina allaha alle maxaa yeele alle witrun waa mid keli a waa hal ilaahi yuxibu lwitra witriga ayuu jecelyahay marka waa in allaha eh, witrun marka uu leeyahay macnaheedu maaha saddex iyo shan iyo waay maaha saddex iyo shanba waa witri ma aha macnaheedu witrun hadda waxaa loo jeedaa eh, witrig waa tiro isdheer laakin ilaah inuu hal yahay adilo kalo fara badanaa laga qaadan witrigan meeshaan mujmalka ku ah meelo kalaa lagu fasliyo qul huwa allahu axad oo kale lagu fasiyo <coughs> ayaa lagu tafsiiriy ayb rawahu lkamsatu xadiidkan shanta ayaa soo saartay asaxa ibnu khuseyme ibnu khuseymena xadiidka waa saxiix yahay marka xadiidkan shawaahid buu leeyahay oo saxiix ku noqonayo alimaamu nawowina khulaasada kitaabkiisa alkhulaasa waa ku saxiixiyey xadiidka dhuruq dariiq kaloo waa ku yimid oo ibnu mascuud xadiidkan dariiq kale kaloo cabdullahi ibnu mascuud oo ku yimid laakiinse waa munqadic dariiqaas oo abi cubayda abu cubaydata bni cabdillahi bni mascuud can abiihi abu cubaydana aabiis kama maqlin oo isagoo sini tamiis ay gaarin ayuu dhintay marka inqiaacaas iyo hadda riwaayadan iyo riwaayaad kale waa iskabaayaan xadiidku marka waxau noqonaa xadiis maqbuul ah ayb naam aw tiruudan amarka ku jirana waa wacan ibni cumara rabiyi sala allahu aleyh ali wasalam qaal caluu yeela aakhira salaadkeeda bileyli habeenka aad tukanaysa yeela tirisdhaas mutafaqi buhaari muslim baa soo saarey ijcaluu yaala aakhira salaati akhirkeeda bileyl aad ku tacalujina laftirkeeda witran daka yeela muttafaqun calayhi bukhaari muskan soo saarey ibnu xajar xadiidkan ku yiri markuu sharxaayo waqad istadihi bacdu man qaala biwujuubi xadiidkan waxaa daliishaday qaar qabto witri waajib yahay oo waxay ijcaluu salaatakum biwitran salaad habeen waxaad ka dhigtaan amar waayo soo deliishadeen xajar wuxuu yihi ninkaas waxaa lagu cirbiyey oo loo daba yimid biana leyla salaatleylk waajibatan salaatleylba waajib ahaynba saawitrigii marka waajib asna salaatuleylkii buu kamid yahay ijcaluu saatakum bileyli soo loo habeenka salaada la dababa waajib marka tii aad habeenkii tukanayseen oo aan waajibka ahayn witir ka dhiga waay macnaha xadiidka m marka haddii tii taasoo aysan waajib ahayn tanuna waajib ma noqonayso nafyada marka qaabkaas xadiidka udaliisha fakada aakhiruhuna waa lamid buu yiri wabiana alasla cadamu lwujuubi xataa yaquuma daliiluhu asal waxaa ah wujuub inaanu jirin ilaa daliil ay timaado yani wuxuu ku leeyahay qofka waxba laguma waajibi karo ilaa daliil loo keeno daliil wujuub tusaale ilaa loola yimaado marka xadiidkan waxaa kaloo laga qaadana in witriga loo dambaysiiyo oo habeenka aakhirkiisa laga dhigo waxa la tukana salaadaada wax ugu dambeeyo witr aad ka dhigto wacan dalqi bni caliyin radia allahu canhu waxaa laga weriyey qaala waxau yihi samictu rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalama rasuulkaan maqlay yaquul isagoo odhanaya laa witraani laba witri ma ma ahaanin fii leylatin habeen dhexdiisa laa witraanin laba witri fii leylatin habeen dhexdiis ma ahaadaan yani laba witir hal habeen lama sameeyo oo maba ahaan ma ahaadan ayb rawaahu axmedu xadiidka axmed baa wariyey wathalaatatu iyo saddexdii ayb halaatada waa abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i waay wasaxaxahu ibnu xibaan ibnu xibaanna xadiidka waa saxeexeeda xaafidka talkhiiska wuxuu ku yidhi waqaala tirmidiyu xasanun tirmidi wuxuu yihi xadiidkani waa xasan qaala cabdlxaq cabdulxaq ishbili oo alaxkaamu lwusa iyo iskale iyo alaxkaamu lkubra waxa uu yihi qaala cabdulxaq wagayruhu yusaxixuhu tirmidi keyrkiis waa saxiix yeelaa xadiidkan tirmidi isaga waa xasaniyey keyrkiisna waa saxiix yeelaan bu imaamu nawowina kitaabkiisa alkhulaasa waa ku saxiix yeelay xadiidka raqamkiisu waa kun sagaal boqol iyo labo xadiidkan marka macno aada u ballaaranaa ku jiro marka uu nebigu leeyahay sala allahu caleyh waali wasalam laba witri hal habeen ma ahaato marka uu leeyahay mas'alada la yidhaha waxaa halkan soo gelaysa naqdul witri masalada la yidhaha naqdul witri witriga in la jebiyo oo qofka inuu witrigii jebiyo macnaheedu waxa uu yahay qofka hadduu awaluleyl soo witriyey witrigiisoo tukaday habeenkii cishihii markuu tukaday oo labadii ragco cishaha uu tukaday ayuu saddexdiisii ragco witriga iska tukaday muxuu is yiri caawa amaadan soo kacin salaatuleyl waa iska seexday habeenkiiba marka soo toosa salaatuleyl ba usoo toosa sidee buu yeelaa marka qofkaas ilaa xadiidkii hore wuxuu odhanaa ijcaluu aakhira salaatikum bileyli witran buu ahaa xadiidkii hore soo witri u dambaysiiyo ayaa nebigu yihi sala allahu caleyh ali wasalam ninkaana witrigiisa waa soo hormarsan salaadna inuu tukada waa rabaa muxuu yeelayaa marka culamada marka aqwaashoodu waa iskhilaaftay saddex qowl baan ugu mashhuulsan qaar culamada kamida ah ibnu cumar iyo kale iyo waxay leeyihiin marka qaar culamada kamida ah, ibn cumar iyo isxaaq iyo cuthmaan ibnu cafaan iyo sacd ibnu abi waqaas iyo isxaaq ibnu raahuya waxay leeyihiin aimadaas waa la jebinaa witriga hore maxaa lagu jebinaa markau soo kaco hal ragcoo tukana halkaas ragco tii hore ay waxay ka dhigay shafci tii hore ay waxay ka dhigaysaa dhaban tiro dhabanay ka dhigaysaa hadhow intaad doontaad iska tukanaysaa markaad dhamayso salaatuleylkaaga witrigaaga gadaal ka tukanayna ijcaluu aakhira salaatikum bay xoojinayn ayaga marka qowlka kale isaga waxa uu yahay wax witri ah oo la jebina ma jiro witri la burinaa oo la jebina ma lehe witrigaaga hore usoo dhacay intaad doonta hadda iska tuko aakhirka dambena waxba ha witrin oo ayaga waxay leeyiin mar haddaad witrigaaga soo hormarsato salaadahaga iska tuko salaatuleylkaaga iskana seexaa adhow marka xadiidkaanay daliishanaan qoladaas laa witraani fii leylati habeen laba witri lama sameeyo hadaad awalu soo witrisay aakhiru leyl inaad witrisa maaha taasay daliishadeen ragcadan ay leeyihiin culummadan kale waxbaan ku jebinaynaana maba waxbaba jebi kartay leeyahay sababta waxay tahay ragcadii hore iyo ragcadan waxaaba u dhexeeyaba howl badanaa soo dhex gashay intaasoo saacad iswurdaysa intaas oo weysadiia kaa jabtay oo iska sheekaysatay waxbaad cuntay labadaas ragcad laysu geeyna maba suurtagal ahay qowlkan marka waxaa qaba asxaab fara badan baa iyaguna qabaan ragga marka qowlkan iyo laga xikaayooda waxaa kamid a abubakrin sidiiq iyo caaisha iyo ibnu cabaas iyo rag badana marka laga xikaayooda ibn cumar laftirkiisa witri waa naqdi jira dee waataan soo sheegnay qolada witrka jebisoo ku jira markii la weydiiyey witri maxaa u jebinay yidhi waxa uu yidhi waxa aan u samaynaayo waa ra'yi aniga aan arkay inamaa huwa shay-un afcaluhu bira'yin laa arwiihi can axadin anaa ku ijtihaadayo cidna kama werinayo yani sunno uma hayso uma jeedid waxaa nebiga aan ka werinayo ma ahan buu laakiin anaa waxaan ka fahmay ijcaluu aakhira salaatikum bileyli witran ba wuxuu ka fahmay in witrigii marka la jebiyo si hadhow gadaal aakhiru aakhiruleylka loo witriyo culimadan dambe marka ijcaluu eh, aakhira salaatikum bileyli witran waxay uga jawaabeen taas waxay khusaysaa ninkii habeenkii tukana ay khusaysaa ninkii habeenkii soo tooso ee aan hore usoo witrinin waa inuu aakhirka dib u dhigtaa marba hadduu salaatuleylka usoo kacay horena witr una u sameeyo <coughs> amaa nin hore usoo witriyey ma ku saabsana xadiidkan saasay ku jawaabi ayb marka ibnulmundir qowlkan labaad wuxuu ka xikaayooday abubakr ibnu cabaas iyo keyrkood eh, sidoo kale qaadiciyaadna akharu ahlilcilmi witrka inaan la jebinaynin ay qabaan saas ayuu yiri majmuuca fiiri kitaabka almajmuuc lilimaam nawowi juska saddexaad saxaa shan boqol iyo labaatan iyo ko waana qowlka maalik iyo axmed iyo abuthaur iyo raggaas oo dhan ay qabaan ayb qowlkaasaana raajixa xadiidka laa witraani fii laylatin sida laga qaadanayo oo waxba witrka la jebin maayo lanna maxaa midda kale salaad si saxa ah usoo dhacday oo sideedii ay ahayd loo gutay in la guriyey maba ahaba maxaa laga gurinaya si si saxo sharci bayba u dhacday xadiidka ijcalu aakhira salaatikuna waa maxay waa ninkii aan awel asagoo hadi aan witri soo tukanin ninkaa isagaa hadduu soo tooso maaha inuu witriga hormariyo waa inuu witriga dib mariyo taas marka labada xadiis saasaa loo jamcin karaa dalqu bnu caliyin raawiga naftirkiisa sameeyey xadiidkan saas intuu habeenkii soo tukaday intuu marka uu soo witriyey awaluleyla ayuu qolo u yimid qoladiisa u yimid markaasay yirahdeen salaada naga bixi waa tujiyey qoladiisa witriga markuu dhiman yahay ayuu isaga baxay qofuu soo jiiday tuji buli adiga witri waa iska tegey maxaa yeele wuxuu yiri maana tujisid markii la yirina nebigan waxaan ka maqlay buu yihi laa witraani fii leylatin waana soo witriyey marka riwaayadkaas ibnu cumar oo de ra'yigiisa inuu yahay sheegay wax riwaaya uunan haynin marka in xadiidka lagu ekaado ayaa fiican qowl saddexaad oo cali laga weriyaa jiro qowlkaas cali oo laga werina wuxuu ikhtiyaar qofka inuu leeyahay naqdiga iyo iyo iyo hayruhu labadaba waa banaan tahay saasoo kalea laga weriyey cali burintana waa laga weriyey naqdiga laftiisa marka khulaasada xadiidkan waxaa laga qaadanaya waxay tahay inaan witriga la burinaynin ay qolada qabto daliil u yahay laa witraani fii leylati rawaahu axmedu wathalaatatu wasaxahu bn xibaan wacan ubay bni kacbin radia allahu canhu qaal waxaa laga weriye ubay bnu kacab radia allahu canhu qaal kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxa uu ahaa yuutiru mid witriya bisabix isma rabbika alaclaa sabix isma rabbika alaclaa ayuu ku witrin jiray oo yani ragcada koowaad salaadiisa witrka uu ku tukan jiray waqul yaa ayuha alkaafiruun iqul yaa ayuha alkaafiruun iyo waqul huwa allahu axad ragcada koowaad sabix isma ragcada labaad qul yaa ayuha alkaafiruun midda saddexaadna suurat likhlaas rawahu axmed axmed baa weriyo abu daawuuda wanasaa-iy wazaada nasaa-i wuxuu ku daray walaa yusalimu ma salaamo noqsanaynin ilaa fii aakhirihinna midda ugu danbaysa maaha walaa yusalimu ma salaama noqsanaynin ilaa fii aakhirihina ta u danbaysa maaha waktigii waa marka nebigu saddexda waa isku xiji jireen abi daauud abi daauud waxaa usugnaatay iyo tirmidiyi iyo tirmidi naxwu xadiidkan oo kale can caaishata laakiin wa fiihi waxaana ku jirtay kullu suuratin suurad kasta fii ragcatin ragcad ayuu ku akriyey wafi lakhiirati midda dambana qul huwa allahu axad buu ku akriyey wlmucawidateyn ragcada ugu dambaysa qul huwa allahu axad iyo qul acuudu birabbi lfalaq iyo qul acuudu birabbi nnaas ayuu ku akriyey ayb marka xadiidkan laba dhinacan ukala qaadna midka hore ubay ibnu kacab waa saxeix kan hore oo ubay ibnu kacab isaga saxiix weeyaan alfaadiis waa kala gedisantaha laakiin macaanaha laga qaadanaa waxay tahay witriga maxaa lagu akriyaa ragcada koowaad sabixismo midda labaad qul yaa ayuha alkaafiruun midda saddexaadna qul huwa allahu axad riwaayada iyada waa ansaxday culamada bedalkooda waa way saxiix yeeleen muxadisiinta riwaayada dambeo laakiin caaisha uu ku yidhi weli abi daawuud watirmidiy dacfi baa ku sugan oo riwaayada waxaa ku jira khusayf in layraa khusayf can cabdilcaziiz ibni jurayj can caaishata khusayf isagana dacfi baa ku suganoo culamo badan oo muxadisiinta kamid a ah ayaa daciifisay ninkan imaam axmed waxa uu yidhi xadiidkiisa waa mudarib mar wuxuu yidhi waa daciif marka ninkaa daciifka ayaa ku jira laakiin xadiidkan u fiirsada qawaacidi musalaxan ku laaban xadiidkan dariiq kale ayuu ku yimid labaad xadiidkan caaisha dariiq labaaduu ku yimid oo min xadiidi yaxya bni ayuub can dariiqi yaxya bni ayuub can yaxya bni saciid can camrata can caaisha dariiqaasna xadiidkan waa ku yimid laakiinse dariiqan laftirkiisa waxaa ku jira yaxya bnu ayuub ayaa ku jiro nacam yaxya bnu ayuubkan inkastoo rijaasha muslim uu kamid yahay ilaa anahu laakiin imaam axmed waxa uu yihi kaana yuxadisu min xifdihi xifdigiisuu ka xadiidi jiray wuxuu yihi laakiin imaam axmed kaana yuxadisu min xifdihi xifdigiisa ayuu xadiidka ka sheegi jiray wa kaana laa ba'sa bihi waxau ahaa ninaan dhib anbaas lahayn wa kaana kaiira alwahmi fii xifdihi waa khalad badnaay waxyaabaha xifdibuu ka xadiidkiis ka sheegi jiray marka ufiirsa alfaadan badanaa ninkan kitaab wax kama weriye xifdibuu wax ka wariyaa ko midda labaad asaga dhib ma laho hadda nin daciifa ma aha laakiin laakiinse khaladkiisa iyo wahmigiisaa badnaay marka uu xifdi wax ka sheegaayo wahmigiisaa badnaay mar inuu xifdi wax ka sheegi jirin ou sheegay marka idan khaladkiisa waa badnaa wahmigiisaa badnaay oo haddii la yidhaaha ninkan muslim ka waran marka muslim muxuu rijaashiisa ugu soo daray waxaan leenahay muslim intiqaa muslim intiqaa uu sameeyey axaadiidtiisuu fiiriyey wixii uusan ku wahmin inuu ka xushay camalkaas intiqaa ah la yidhaha muxadisiintu ay u yaqaanaan waa xushay axaadiidtiisii intii fiicneed oo ka soocday wixii kale waa ka tegi laha muslim waa muxadis weyn kitaabkiisana maadaama hadda inuu saxiix yahay culamada isku raacday dsa marka xadiidkiisa waa saxeixinayna saasaan udaynayna sixada laakiin kuwa aan laysku raacin axaadiidtooda inay saxeix tahay hadduu ku yimaado ninkan lana gooni noqdo riwaayada xadiidkiisa waa laga istaagaya marka xadiidkan ninkaasaa ku jiro ayb xaakim xadiidkan waa saxeix yeelay riwaayadan caaisha dahabina waa ku waafaqa ibnu xajar talkhiisulxabiirka waxa uu yidhi juska labaad sabxada shan boqol iyo shan qaala alcuqayliyu isnaaduhu saalixun alcuqayli saaxibu ducafaa waxa uu yihi kitaab isnaadka xadiidkan waa saalix buu yii ayb laakiin ibnu xajar wuxuu yihi xadiidkan maxaa lagu xoojiyaa sidiisa xadiidkan caaisha waxay ku xoojinayeen ubay ibnu kacab xadiidkiisa oon soo dhaafay iyo ibnu cabaas iyo ayay ku xoojinayeen culamada qaarkood xadiidkan caaisha waxay ku xoojinayeen kii aan soo dhaafno ubay ibnu kacab sabix isma iyo qul yaa ayuha alkaafiruun iyo qul huwa allahu axad waa iska waafaqsan yihiin laakiin maxay ku kala duwan yihiin mucawidateynka riwaayada caaisha waxay la gooni tahay mucawidateynka ubey xadiidkiisa kuma jirto mucawidateyn ubey ibnu kacab ibnu cabaas xadiidkiisana ma ku jirto taasu marka ishaara ibnu xajar oo wuxuu leeyahay laakina xadiida bni cabaas waa ubay biisqaadi mucawidateyn qul acuudu birabi lfalq iyo qul acuudu birabbi nnaas kuma jirto biisqaai lmucawidateyni asaxu kaasuu asax ku yahay mucawidateynku inaanay ku jirin ayuu saxiix ku yahay xadiidka ubay iyo kan ibnu cabaas iyo marka muxuu kusoo haraa mucawidateynka xadiidku kusoo haraan kan caaisha wa slama socto xadiida ubay ibni kacab oo noo qoran iyo midka ibnu cabaas oo noo qornayn labadaa xadiid mucawidateyn ma sheegin kan caaisha bis baa lagu sheegay kan caaishada labadiisa dariiq waa daciif sidaad aan sheegnay nacam marka kelmada laysku hayaana aysa isaga midka ka ahayna waa mucawidateynka waa in marka mucawidateynka shaahid loo helo xoog badan saa darteed marka ibnu xajar eh, kitaabkiisa nataa-ij ibnu xajar nataa-ij kitaabkan adkaarka oo nawowi aladkaar lilimaami nawowi ayuu takhriijiyey ibnu xajar waxaa la yidhaha nataaij alafkaar bitakriiji axaadiis adkaar ma dhamaystirin isagoo laba mujaladana waa jiraa saddex isagoo laga dhigo waa jiraa ma dhamaystirna kitaabka calaa ariiqati limlaa ayuu u sameeyey kitaabka takriij biswa calaa ariiqati limlaa imlaa waxaa la yidhaha usbuucii maalin oo caqida talaadadoo caqidi jira ibnu xajar maalinka talaadada imlaayo uu samey jiri majlisu fariisana ummad khalaaq boqol kun ka badana isugu imaanayso markaasu hal xadiid oo adkaarka kamid u qabsanaa xadiidkaas duruqdiisa takriijkiisa luqada ku jirto waxyaabahaas uu sheegaya waa la jamci jiri marka waa la jamci jiri majliskan majliskana loo geyna ilaa marka dambe kitaabka uu ka soo baxay qof kastoo hadda adkaar sharxay alfutuxaat arabbaniya alfutuxaat alilahiya oo uu sharxay sharxiga kitaab aladkaar uu leeyahay ibnu callaan badana isagoo wax kasoo naqlila ibnu xajar markii ibnu xajar meeshuu gaaray ou gaaray wixii inta ka dambayso naf saas u badan mala laakiin intii hore waxaa weya marka aada u xoog kitaabka u kitaabkan futuuxaadka oo ibnu callaan daliilfaalixiinka iskale ou qaray marka eh, nataa-ijul afkaarka wuxuu ku yiri ibnu xajar markuu xadiidkan soo saaray kabacdi wuxuu sheegay dariiqa yaxya bni ayuub inuu xadiidkan ku yimid qusayf dariiqiisana waa sheegay markuu intaa sheegay kabacdi wuxuu yihi hada xadiiun xasan muruqdil inta jamciy hada xadiiun xasan xadiidkan ibnuljawzi kitaabkiisa ataxqiiq alimaam axmed ibnu xambal iyo yaxya bnu maciin mucawidateynku waa munkaray dhahay ziyaadat lmucawidateyni munkara mucawidateynka in lagu daro waa daciif waa munkar mucawidateynka munkara maaha waxa laga hadlay nakaarada xadiidka iyo laysku khaldin iyo alamr bilmacruuf annaha can lmunkar mucawidateynka qur-aanka allay kamid taha laakin munkar maxaa la yihahda musalaxa waa kusoo barateen mukhaalafatu daciif liman huwa awsaqu min asaa layihaha munkar marka ziyaadada mucawidateynka axmed iyo yaxya bnu maciin waa nakaaraa ku jirtay laakiin ibnu xajar wuxuu sheegay dee masale in laga fiirsado u wuxuu yihi talkhiiska uu ku yidhi ibnu sakan ayaa saxiixiisa wuxuu kusoo saaray shaahid buu yii shaahiduu kusoo saaray marka shaahidan min xadiidi cabdillaahi bni sarjas biisnaadin ariibin buu yii shahaadkaas aan ibnu sakan ma haysto saxiix in la dul istaago u baahan yahay haddii shahaadkaas uu ansaxo xasan waa xadiid haddii shahaadkaas uu xoog badan waayo isagana wuxuu noqonaa xadiidka nakaarada unbay joogi ayuu joogaya cilmiga xadiidka cilmi dilaac badan u baahan kutubta ayaa kusoo xayiraysa oo kusoo xiraysa kulamaa qofka uu ka kutub badan yahay qofka kale wax dilaac badnaana marka waa wixii meel badan bu ka meel walbau gacanta gelina qofka haddii kutubtaada ay iska kooban tahayna de meel walba gacanta ma geli karti waa iska kitaab gaabnaane laakiin ma jezmi karno anigaada ma jezminayo xadiidkan ziyaadadan mucawidataynka axmed iyo ibnu maciin waa nakaaray ku xukumeen culamada qaarkood cuqayli iyo rag lamida iyo dahabi iyo xaakim iyo ibnu xajar iyana waa xasaninayaan nawowi laftirkiisa khulaasada waa ku saxiixina oo wuxuu soo gelinaa fii saxiixin baab ayuu ku dhex darayaa waxayna ku xiran tahay shaahidka haddaba hadba ay hesho yani mucawidateyntan mar qof kolley waxaa fiican ilaa uu ka ogaanayo sixada arrintan inuu ku gaabsado inta saxiixa ee la hubo inta la hubo waa maca ragcada koowaad sabixisma midda labaad qul yaa ayuha alkaafiruun midda saddexaadna qul huwa allahu axad labada dambe waxba isaga dari ilaa sixadeeda aada ka hubsato waa haddii sunada waxaan ujeedaa salaadna kuma bureyso waxna qofka kuma dhacaayo laakiin bidcana hadda waa ku dhacaa ana umaleyn maxaa waa qur-aan qur-aanna lagu tukan kara intaad doonta ku tukan kartaa laakiin haddaad rabto inaad sunada samayso ood yani sidii nabiga caleyhi salaatu wasalaam aad wax walba inaad u keento aada jecesho wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama qaal nebigu waxau yihi awtiruu witriya qabla an tusbixuu intaydnan waa beriisanin ka hor inta aydnan waa beriisanin ka hor witriya rawahu muslimun xadiidka muslim baa weriyey halkaan marka waxaa laga qaadanaa waqtul witri inuu ku eg yahay waagu markuu beriyo oo mar haddii waagu beriyo witriga waqtigiisa inuu dhammaanayo laga qaadana culamada marka iyadana masalada iyadaa marka waqtiga witrika uu dhammaanayo qaar waxay leeyiin waagu markuu beriyo u dhammaadaa kuwa waxay leeyiin intaada tukanin markaad salaad subax gasho waa dhammaada witr waqtigiisa qolo kale waxay leeyihin oo culimada kamid a ah, xataa haddaad salaad subaxa tukato oy qoraxda soo baxdo witrigaaga waa iska tukan kartaa qaaraa saas qaba khulaasadan waxay tahay salaada witrka waxay ku dhammaanaysaa waagu inuu beriyo sida raajix mar hadduu waagu beriyo witrigii waa u dhamaatay hadow marka witrigii ma la qallayn karaa mase ma la qallayn karo masalada waxay ukhuduuce sababka oo witriga kaaga tegay hadday tahay jiro ama xanuun iyo wax lamida ah ay tahay waxa maqaleynaysa witriga marka sababka uu kaaga tegay hadday jiro iyo xanuun iyo wax lamida ah ay tahay waxa maqaleynaysa oo waxaad yeelaysaa maalintii unbaad salaatuleilka aad tuka jirtay labiiyo toban ragcaa tukanay oo nebiga saxiix muslim waxaa ku sugan rasuulka caleyhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa haddii salaatuleilka uu ka seexdo xanuun dartiis marad ama marka cudur cudur iyo wax lamida oo usoo kici waayo usoo toosi waayo sallaa min annahaari intay casharata ragca maalinta iyo wuxuu tukan jiray laba iyo toban ragco marka laba iyo toban ragco witrka ina inaysan ku jirin waa ujeedaa sooma witr mma qallaynin witr leanna hadduu witrka qallay lahay laba iyo toban ma usa tukanin kow iyo tobanka muu tukan lahay kow iyo tobankii salaatuleylka hal xaba lagu daray halkaasaa marka waxaa laga qaatay inaan witr la qalaynaynin hadduu kaaga tago cudur hilmaan hadduu kaaga taga laakiin waa hilmaantay waa iska hilmaantay axaadiista <coughs> soo socotaa ama waa ka seexatay ama waa hilmaantay xadiidka soo socdaa ayaa tilmaamaya xadiidkaa marka muslim baa weriye walibni xibaan walibni xibaana man adraka subxa subxa qofkiisa min ruuxi adraka haleela subxa subax soo gaaro walxaal lam yutir ousan witrinin falaa witra lahu witri uma sugnaanin man adraka subxa subaxa qofkii soo gaaro oo yani waaga soo gaaro waag uu u beryo walam yuutir ousanna witrinin falaa witra lahu wax witri uma sugnaanin oo witrigiis waa ka dhammaaday waa waqtigii witriga halkaas ku dhammaaday xaakim wuxuu yihi saxiixun calaa shardi muslim xadiidkan waa saxiix calaa shardi muslim buuna saxiix ku yahay ibnu rajab ayaa fatxulbaarigiisa ku sheegay juska sagaalaad boqol konton iyo ko safxada ayb marka xadiidkan waa xadiid saxeixa weya wa canhu isla abi saciid waxaa laga wariyey qaala waxa uu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalama man naama qofkii seexda can ilwitri witriga ka seexdo aw amase nasiyahu hilmaamo falyusalli ha idaa asbaxa hadduu waa beriisto ow dakara ama uu soo xasuusto rawahu lhamsatu ila nasaa-iya shantii baa welisay nasaa-i maaha ayb xadiidkan marka nawowi eh, alimaamu nawowi khulaasada oo ku saxiixiyey nacam oo waxa uu yidhi rawaahu abu daawuuda walbayhaqiyu biisnaadayni saxiixayni abu daawuud iyo bayhaqi baa weriyeen laba isnaado saxiixay ku weriyeen watirmidiyuna waa weriyey biisnaadin daciifin tirmidi isnaad daciifoo ku weriyey fahuwa xadiisun saxiixu xadiidku waa saxiix maxaa yeele riwaayada abu daawuud iyo bayhaqi waa ina saxeexo isnaadkeeda oo xadiidkan marka fiqiga laga qaadana waxa uu yahay qofkii witriga uu uga tago liajli hurdo darteed ama uu uga tago liajli hilmaan dartiis oo uga tago qofka isagaa witriga waa la imaanaya markuu soo xasuusto kii hilmaamayna witrigiiba y hilmaamay inuu tukado markaas waxay kusoo dhacda baraqadii baraqadiiu soo xasuusta markaasoo witrigiis iska tukana ama waa ka seexda witriga waagii baaba ku beriyey soo waagi ku beriyo waa tukana markau soo kaco tukana lianna maxaa yeelay qofkii salaadi salaada ay imaan ama hurdo uga tagto nebiga wuxuu yii falyusaliha idaa dakaraha markau soo xasuusto ka dukado waktigeedaba salaadaas markaas u oo <coughs> culamada qaar badan waxay leeyiin waa adda waa adda waa marka waa kala saaray sababka oo witriga kaaga tegey sababta witriga uu kaaga tegay ayaad fiirinaysaa hadday ahayd cudur cudur dartiis jiri marab iyo wax lamida ah hadduu ahaa ma qalaynaysa wax witri sababta hilmaanna kaagama tegin hurdana kaagama tegin witrina waktigiisii waa dhammaaday lama qalaynayo marka ajarkeediina waa lagu qora hadaad awal tuka jir oo daayimka middan labaad waxa ay tahay haddii sababka uu kaaga tegay hadday tahay hilmaan iyo hurdo markaas waa sameynaya witriga intaa ma la garta marka witrigu guud ahaan culamada qalla ma leh witriga leana maxaa yeelay adoo cudur ama wax lamida ah uu kaaga tegay ma qaleynaysa witri nebiga labayo toban ragcoo tukan jiray maalinki wacan jaabirin qaal jaabir ibn cabdillahi waxau yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yihi man khaafa qofkii ka cabsado anlaa yaquuma inuunan istaagin min aakhiri leyl habeenka aakhirkiisa falyuutir ha witriye awalahu habeenka awalkiisa awala leyli habeenka awalkiisa ha witriye ninkii ka cabsado inaanu habeenkii soo soo kacaynin oo salaatuleyl yani isu soo kacaynin markuu cishaha tukada witrigiisa iska tukada waman damica qofkii yani damcaayo yani rajaynayo an yaquuma inuu istaago aakhirahu habeenka aakhirkiisa falyuutir ha witriye aakhiraleyl dib ha u dhigto witrigiisa aakhiruleyl ha tukado fa ina salaata aakhirilleyli aakhiruleylka salaadeeda mashhuudatun tu laga marqaati laga marqaati noqdo oo la xaadiro weeyaan oo malaaigtii a xaadirto oo waa salaad marka laga shaahid yahay wadalika kaagaasaana afdalu fadli badan xadiidkana marka laga qaadana witriga in aakhiru leylka laga dhiga inuu fadli badan yahay xadiidkan waxaa kaloo laga qaadana awaluleylkan inay banaan tahay in witrigii la samayn karo laakin waa waa waa qofma waa qofki aan isdhahayo ama ama ama witri amaad soo kici weysaa hadhow salaatuleil baa usoo kici weysaa ninkii laakiin inuu soo kacayo xoogaa niyadda ay uga jirto dib inuu udhigto ayaa u fiican taasaana fadli badan wacan caaishata radia allahu canha wacan ibni cumara radia allahu canhuma can nabiy sala allahu alayh ali wasalama nebigu waxa uu yidhi idaa dalaca alfajru fajrigu hadduu soo baxo faqad dahaba waa tegey kullu salaati lleyli salaatuleyl dhammaantiis iyo walwitri iyo witri dhammaantiis witri salaadiisa dhammaanteed waa tagtay ee fa awtiruu witrii qabla duluuci lfajri fajirku intuusa soo bixin ka hor waagu intuusan beriyin ka hor witriga iska tukada axaadiistaan o dhan waxay daliil u tahay witriga in yani waagu mar hadduu beriyo witr inay waqtigiisa u dhamaado rawahu tirmidiy xadiidka tirmidi baa wariyey xadiidkan marka marfuuc ahaan waa u daciif oo yani nebiga loo kor yeelo waa u daciif maxaa yeele waxaa la gooni noqday tafarada bihi sulaymaan bnu muusa kula gooni noqday wacan caaishata radia allahu canha qaalat waxa ay tiri caaisha halkaas marka salaatuleilka uga baxay iyo witriga wixii kusaabsana halkan wuxuu ka gelayaa marka salaatu duxaa barqada salaadiida wacan caaishata radia allahu canha qaalat waxay tiri kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam nebigu wuxuu ahaa yusali duxaa barqada mid tukada ayuu ahaa arbacan afar wayaziidu waana ziyaadi jira maa sha allahu intii alla doono rawaahu muslimun xadiidkan muslim baa weriyey walahu ay walimuslimin muslim waxaa usugnaaday canha can caaishata anahaa iyada su-ilad waa la su-aalay caaisha hal kaana rasuululahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku ma ahaa yusalli duxaa barqada mid tukada qaalat waxay tihi laa maya ma tukan jirin ilaa an yaji-a inuu ka imaanayo maahne min makiibihi maqnaanshadiisa safarku maqnaanshadiisa inuu kasoo gelayo safar maahane si kale uma usa tukan jirin barqadi saasay tii labadan xadiid midna iyada labadaba iyadaa warisay kan hore waxay tihi nebiga afaruu tukan jiray salaatu duxada int intii alla doonana waa ziyaadi jira midka dambena markii la weydiiyey ma tuka jira maya bay tiri see lagu jamcinaa marka labada xadiidna muslim baa werinaya waxaa lagu jamcinaya waxay tahay midda dambe iyada cilmigeeday ka warramay arkideeday ka warramay yani asaga oo barqad tukanaana ma arkin bay ka warramay ilaa inuu xilli safar safar oo kasoo gala maa markau safar kasoo galo masaajidka ku bilaabi jira dabcan waa tukan jira marka taas iyada way ogaatay badanaana nebiga xilli barqa oo soo geli jiray safarkiisa soo geli jiray maxaa yeelay habeenkii dhow nebiga soo socdo wuxuu samayn jiray magaalada banaankeedu seexan jiray ma kusoo dheelma jirin guriga oo duruuqa uusa samayn jiray aadaabu safaray kamid tahay qofkii marka inuu markaas kadib marku markay qoraxda soo baxdo oo waagu si fiican oo yani qoraxda aada usoo baxdo ayuu marka imaan jiray masaajidku marku bilaabi jiray kadib gurigiisu imaan jiray aadaab badan baa marka ku jirta qofka hadda soo yeela culamada qaar waxay dhaheen hadda magaalooyinkan waaweyn oo kale waxaa fiican qofka inuusan soo guureynin habeenkii ou hotel ama wax lamid iska seexdo meel kale uu seexdo kabacdi gurigiisa o hadduu awoodaayo gurigiisa oo xilli barqa xilli habeen bar ah a usa kasoo kordhacda guriga aadaabta safarka ayay kamid tahay marka maadaama nabiga oo u badnaa waqtiyadaas inuu imaan jiray iyada marka arkideeda waxay leedahay ano asagoo joogo oo caadi u joogo oo salaatu duxaa tukana ma arag ma arkinay ka wada cilmigeeday ka warramay xadiidka horena waa wixii iyada looga sheegay way oo saxaabada kale ay ka aragtay saasaa marka axaadiidta loo jamcina markay leedahay nebigu wuxuu ahaa mid afar ragcad tukada intuu doonana k intuu alla doonana waa ka ziyaadi jiray yacni waa sida ay asxaabta kale uga warameen caaisha wa ila asxaabta cilmiga waa isku gudbi jireen saxaabigu marka qasab maaha inuu yiraha hebela aa ii sheegay qasab ma aha inuu yiraha hebel ayaa ii sheegay qasab maaha marka midda horena waa ida arki midda dambe waa iyada arkideeda tan horena waa wixii nebiga looga sheegayo asxaab kale ay u sheegtay hadhow marka hadhiin kitaabka dad badana waxay leeyiin kitaabkan waa ku wareegay laga xadiis oo iska hor imaanaysu sheega waa lagu wareeraya kuleeyihin waxaas b wax lagu wareeraa ma jiro waxaa ku wareeraade qof un aan qof kitaabka aan akrisanin oo isaga inuu iska daalacda rabo ama waxaa ku wareeraya de qof aan aqoonin oo isna dad u akriyo kitaabka aan garanayna ado dad u akriyo da dadkii waa wareerina waxaa wareerina kitaabka maana waa isaga ay ah, dad badana waxay ku leeyihin axkaamta buluuqulmaraam dadkay waxay ku caadeenaan ahlu buluuqulmaraam ay dadka u akrinayaan buluuqulmaraamkuna waxaa waa lagu wareeraa kan waay saan waay axkaamta baajuuri ku taal xaashiyada baajuuri maa lagu wareerayn yaa ka wareer badan waa naqana midda kale shuruuxda minhaajka iyo hadda haddii waa la gelaa la dhaho iyo masaa-isha minhaaj ku jirto miyaan dhib badnayn oo lagu wareerayn marka laleeya warka nebigaa lagu wareera warka keyrkiisna laguma wareeraa lagu leeya waxaas wax waxa waaye ayagaa raba inay dadka wareegayaan oo ay axaadiista rasuulka ka qasaan mar annaga ma diidanin axkaamta ma diidanin qof inuu minhaaj akristo ma diidanin buluuq inuu akristana waa iyadana waa la rabaa si uu u ogaado wixii uu minhaaj kasoo akristay waxa daliilka waafaqsan iyo waxaan daliilka waafaqaynin si uu u ogaado anuu labadaba waa waafaqsanayna waan ogol laakiin ninka maanta la yidhaha war waxaan aad alla ku caabudaysa nebiga nebiga ma u tiiri kartaa hadii layidhaha ma aqaan ku dhacayo kaas cilmi ma laha oo muqalid waxaa dhibaato le nin salaadiisa min awal ilaa aakhir hal daliil aan u keeni karin maca daalika keliya un marka taqliid un daba joogo xadiidka marka eh, xadiidka marka culimadasaan u jamciye muslim baa werinaya marka buluuq keliya maba ah muslimka imaam muslimaa labada xadiis isku agdhiga marka dadkaa la wareerinaa ma ahan saa waxay u baahan tahay kitaabka in laga dhegaysto qof ama marka wixi tawjiihi kara axaadiidka ama qofkii inuu marka dee hadduu wax akriso karana shuruucda u akristo axaadiidka marka salaatu duxadaa laga qaadanaa halkaan marka salaatu duxaa labaa u yahay can u daliila wayujziu min dalika kullihi rakcataani yarkacuhumaa fi duxaa xadiidkii nebiga u yiri xubnahaaga adiga inaad ka shukri gudato waxaa kuu gudayso laba ragcood aad barqadii tukatid laba oo nebiga sal sala allahu alayh ali wasalam afarna hadda riwaayadaanay ku jirtaa wayaziidu maasha allah inta alla doon waa ziyaadi jire witrki yani duxadii nebiga labaa ugu yarayd sideedna waa ugu badnayd inta la ogyahay laba ragca ugu yarayd sideedna waa ugu badnayd sideeda ragco xadiidka umuhaani waay nacam sideedu nabiga tukaday sala allahu alayh ali wasalam laakiin xadiidkaas umuhaani sideedda nebiga uu tukada waa laysku hayaayo waxaa culamada qaar ay leeyihin salaadaas salaatu duxaa ma ahayn salaatulfatxigay ahayd maka markuu furtay nebiga shukran lilahi buu isaga tukanaya salaatulfatxi qaarasaas dhaha culamada qaar badan oo kamidana maadaama umuhaani ay tiri markii maka la furtay nebiga waxaan arkay xilli barqa ah asoo tukanayo sideed ragco waxaa lagu xambaara inay duxa ahayd salaad baraqaa u tukana sideedi marka inta ugu badan <coughs> ka badan fiima aclamu wax daliilo kusoo arooro saxiix ma ognin waktiga la tukada iyadana salaad salaada barqada waktiga la tukada waxay bilaabataa qoraxdu markay si fiican usoo baxdo oo ay cirka qadra rumxin ay kasoo kor noqoto waranka afkiisa oo kale inay cirka kor uga soo baxdo yani inaysan weli aysa soo baxaynin markay soo baxaysa ma la tukana markay qoraxda si fiican usoo baxdo ayaa waqtigee u bilowda ilaa iyo zawaal ilaa iyo waqti zawaal cerka bartankiisa markay qoraxda taagantahay intaa inta udhaxaysa ayaa salaatuduxa waqtigeed ay tahay waqtiga ugu fadliga badan asaa sheegi doono nacam oo xadiidka ayay ku imaan doontaa walahu muslim waxaa usugnaaday canhaa can caaishata maa ra-aytu ma aanan arkin rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalam nebiga ma aanan arkin yusallii isagoo tukanayo subxata duxaa barqada salaadeeda qabdu weligey ma aanan arkin wa inii aniguna la usabixuhaa anagoo tukanaabay tiri nebigoo tukanaa anig weligey ma aragay tiri waana tukanaa aniga maxay ka wadaan asxaab kale iiga sugnaatay waa agtooda ee caaisho oran maysa nebigu ma samaynin anagoo samayna saa may nebigu ma khilaafayso saa uguma dhiirana asxaabta rasuulka caleyhi salaatu wasalaam oo iyadii baaba de riwaayada hore kaana rasuululah yusallii duxaa arbacan markay leedahay yani dad kalea u warramay asxaab kale marka markay ogaatay nebigu inay inay ka sugnaatay salaadan ayay waxay leedahay anigu ma arkin laakiin waa samayna waa tukana dad kalaa arkay waay aniga ma arkin macnaheeda ma aha keyrkay ma arkin ma laga wado aniga ma arkin macnaheedu ma aha keyrkayna ma arkin kama wado radia allahu canhu wacan zayd bni arqam ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam qaal nebigu waxau yihi salaatu lawaabiina awaabiinta kuwa alla u toobad keenidda badan salaadooda xiina markii weeyaan tarmadu lfisaalu geela kuwiisa yaryarka ubadkiisa yaryar ay cagagubato marka ay cagagubato xiina tarmadu lfisaal alfisaal waxaa la yidhaha geela ubadkiisa markaas ka go-ay alfisaal markaasay waxay ka go-een marka waa niris aad u yar oo markaas ka go'day hashii eh, eh, hashii iyada dhashay markaas ka go'day marka ay cagagubtaan marka cagagubashadu marka maxay ku imaanaya waa afar saac waqtiyadaas oo kaleba markay qoraaxda xoogaa xoog usoo kululaato markay qoraaxda xoog usoo kululaato bacaadka uu kululaado marka taa waxaa laga qaadanaa salaatuduxada waqtiga ugu fadliga badan inay tahay xilliga kuleylka yani waxaan ujeedaa markay qoraxda soo baxdo si fiican usoo baxdo waa la tukan karaa laakin waxaa ka fiican in loo kaadiyo saddex saac afar saac iska gaaro salaatu lawaabiina kuwa alle usoo noqoshada badan salaadooda xiina tarmadu lfisaalu geela ubadkiisa yaryar markay cagagubato weyaan tirmidiy tirmidi baa weriyey marka xadiidka waa saxiix muslimna waa weriye isagoo kale oo ana zayd wuxuu yihi ana zayd bna arqam ra'aa qawman yusaluuna min aduxaa faqaala wuxuu yihi amaa laqad calimuu ana asalaata fii gayri hadihi saaca afdal zayd wuxuu yii dad wuxuu arkay salaatu duxada xoogaha waqtigeeda awalkaa tukanayo markaasu wuxuu yidhi war miyaynan ogaanin kuwaan way ogaadeen kuwaan in saacadan keyrkeed lagaay fadli badan tahay ina rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam qaal markaasu xadiidkan sheegay marka xadiidkan laftirkiisa muslimna waa werinaa ogoy wacan anasin qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka wuxuu yihi man sala duxaa barqada qofkii tukada sintay casharata ragca labaiyo toban ragcadood bana allahu alla waa dhisaa low isaga ayuu u dhisaa qasran sar fi ljannati jannada dhexdeeda uga dhisaa rawahu tirmidiyu wastaqrabahu xadiidkan marka waa daciif ibnu xajar talkhiiska wuxuu ku yihi isnaaduhu daciifu ayb sideed ka badan ayuu sheegaa labaiyo toban ragca laakiin waa daciif wacan caaishata radia allahu canha qaalat caaisha waxaa laga wariyey qaalat inay tiri dakala nabiyu sala allahu alayh ali wasalama beytii nabiga buu soo galay fasalla duxaa barqadii buu tukaday thamaaniya ragcaati rakcaatin sideed ragcadood ayuu tukaday rawahu ibnu xibaan fii saxiixihi ibn xibaan ayaa weriyey saxiixiisuu ku wariyey riwaayadan waa daciif sanadkeeda inqidaac ayaa ku jiro tii hore caaisha marka xoog badan iyada marka ma aanan arkin marka ay leedahay nebiga oo duxo tukana halkaas marka waxaa ku dhamaatay salaadihii marka tatawucaha sunooyinka abwaabu salaati aljamaaca walimaama ayuu ku xijiraa kadibna markaad salaadii marka qasrigii iyo salaatu safarka iyo ayuu gelaa wabilahi tawfiiq wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamadin waaali